waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii alarbacuun annisaa'iya waxaan soo gaarnay xadiidka soddon iyo toddobaad baabu nahyi lmar'ati an taxliqa ra'saha fii xajin aw gayrih baabun haadaakanu baabu nahyi lmar'a islaanta diididda loo diiday uu u baab yahay an taxliqa ra'saha madaxeeda inay xiirto fii xajin xajka dhexdiisa ay ku xiirto ow kayrihi ama meel aan xajkahayn ay ku xiirto baabu nahyi lmar'ati haadaa midkaanu baabu nahyi lmar'ati islaamta diididda loo diiday uu baab yahay an taxliqa ra'saha madaxeeda inay xiirto fii xajin xaj ay ku xiirto ow kayrihi ama xaj meelaan hayn ay ku xiirto xadiidkan soo socda baabkaas macnihiisa weeye gabadha muslimadda ah uma banaana inay tinteeda xiirto tinteeda inay xiirto oo sakiin salka ka gelida uma banaana xataa marka cibaadada ay tahay oo qofku uu xajinaayo ama uu cumraysanayo oo qur-aanku uu sheegayo muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriina madaxyaalkiinaad xiiraydaan markaad cumrada aadaan ama xajka ama waa gaabsaydaan sunada nabiguna ay sheegayda weliba nabigu u duceeyey dadka madaxooda xiro xajka iyo cumrada oo nabigu yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiina ilaahu u kuwa tintooda xiro xajka iyo cumrada oo la yidhi walmuqasiriina rasuulka low kuwa gaabsadana u ducee oo uu yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiina ilaahu kuwa xiiro u naxariiso oo la yidhi walmuqasiriina rasuulka low kuwa gaabsadana maa ducada ku dartid markaasuu yidhi allahuma arxam ilmuxalliqiina ilaahu kuwa xiira ilaahu kuwaas u naxariiso walmuqasiriina kuwa gaabiyan alla u naxariiso markii afraadu ku daray ama saddexaad marka arrinta xiiridda marka ee fadligaas leh ama se qur-aanku sheegay ama sunnadu sheegtay raggay gaar ku tahay ayaga dumarka umada banaanaba inay xiiraan ayaga dumarka waxaa laga rabaa markay xajka iyo cumrada gutaan waa inay tinta gaabiyaan tinta gabadha oo dhan aasaasta loo qabto oo maqas la qaato afooda looga jaraa fartaada xidhinta ugu horeyda xidhintaasoo kalaa laga jaraa bis marka gabadhu xajinayso ama ay cumraysanayso tinto idil lama ogolo qayb ka mida ah ama meel yar ama se gees kale lama ogolo tinto idil ama zawjkeediyaa la socda maxramaa la socda kollayba ninkeediyaa la socda ama walaalkeeda la socda ama aabaheed qof un maxram ah maqasaa la qaadan ama gaba kala ka jare saasa inta tintoo dhan loo qabtaa foofeeda waxaa la jaraa farta xilinteeda inta laa bes intaasaa laga rabaa marka kaleeto ayagu ay guryahooda joogaan hadday fooda ka jarayaan waa ka jari karaan laakiin tintooda sakiin salka inay ka geliyaan xaaraan wey can ibni cabaasin qaala cabdullaahi ibni cabaas wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa cala annisaa'i dumarka korkooda ma ahaanin alxalqu xiidhid ilaahayda ma saarin markay xajinayaan markay cumraysanayaan dumarka korkooda ma saarna inay xidhaan innamaa wax kale maahan cala nisaa'i dumarka korkooda waxaa ahaaday attaqsiiru gaabin gabadha markay xajinayso ama ay cumraysaydo tinta waa gaabine laakiin ma xidhayso ilaahayna ma saarin inay xidhto xasanun xadiidun xasanu waa xadiis xasan ah akhrajahu xadiiska waxaa soo saaray abu daawuuda wadaara qudniyu wadabaraaniyu wa akhrajahu waxaa soo saaray atirmidiyu wannasaa'iyu min xadiidi caliyin min xadiidi caliinay ka soo saareen tirmidi iyo nasaa-i abu daawuud iyo daaraqudni iyo dabaraanina min xadiidi ibni cabaas can ibni cabaasin qaala cabdullaahi ibni cabaas wuxuu yidhi qaala rasuululaahi rasuulka allah yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa cala nisaa'i dumarka korkooda waajib kuma ahan ma saarna alxalqu xiirid inay xiidhaan ilaahay ma saarin markay xajinayaan iyo markay cumraysanayaan inamaa wax kale ma ahan cala nisaa'i dumarka korkooda waxaa saaranoo ilaahay saaray oo ilaahay ku waajibiyey adtaqsiiru gaabin iyadoo cibaado ah haddaan loo ogolayn inay xiidhaan mar aysan cibaado ahayn marka ma xiri karaan waa ka sii fog tahayba xasanun xadiidun xasanu waa xadiid xasana xadiidkaanu akhrajahu abu daawuud abu daawuud ayaa soo saaray wa daara qudniyu ayaa soo saaray wa dabaraaniyu ayaa soo saaray wa akhrajahu tirmidi wanasaayu ayaa soo saareen min xadiidi cali xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa gabadha inay xiirto tinteeda xataa waktiga cibaadada lagama rabo waqtiga xataa cibaadada ma laga doorayo imaamu tirmidi markuu wariyey xadiidka dhahaa nahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaa diiday an taxliqa almar'atu ra'saha in gabadhu ay xiirto madaxeeda rasuulkaa diiday sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas waxa weyn tacliiqu saaray wuxuu yidhi walcamalu calaa haadaa cinda ahli lcilmi sidaas ahlucilmiga nuucaasay waxa weeyaan ay aaminsan yihiin oo sida lagu dhaqmo muslimiintu ku camal falaan waxay tahay gabadha xaajiyadda ah amase cumraysanaysa muctamiradda ah ma xiirayso madaxeeda laakiin waa gaabsanaysaa wuxuu yidhi laa yarawna cala almar'ati xalqan culummada muslimiintu ma arkaan gabar dusheeda inuu ahday xiidhid wa yarawna ana calayha taqsiir waxay arkaan gabadha dusheeda waxaa saaran inay gaabsato xaafid ibnu xajar fatxulbaariga juska saddexaad safxada shan boqol toddobaatan iyo sideed wuxuu leeyahay wa ama anisaa'u dumarka miyaa falmashruucu shayga sharciga ah la jideeyey fii xaqihinna attaqsiiru waa inay gaabsadaan bilijmaaci culimmada muslimiintao dhan saasay ku ijmaaceen waa gaabsan karaan laakiin maya inay xiraan mubaarakafuuri sharxa tuxfatulxawadiga oo uu timidiga ku sharxo markuu sharxayo nahaa rasuululahi sala allahu calayh wasalam rasuulkaa diiday an taxliqa almar'atu ra'saha in gabadhu ay xirto madaxeeda ey fi taxalluli markay ka xalaal noqonaysa xajka iyo cumrada markaasu wuxuu ow mutlaqan wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan daliilun daliilku tusaya calaa annahu laa yajuusu lxalqu linisaa dumarka uma bannaana inay xiidhaan fi tacalluli xataa markay xalaaloobayaano xajka iyo cumrada bal ilmashruuqu lahuna taqsiir waxaa gabdhaha loo jideeyey inay gaabiyaan inay gaabiyaan marka waa nuucaas uma bannaana gabadha inay madaxeeda xirto xataa waqtiga cibaadada waqtiga cibaadada xaafid ibnu xajar fatxulbaariga juska tobnaad saddex boqol siddeetan iyo sideed wuxuu leeyahay tambiih kamaa yaxrumu cala almar'ati aziyaada fii shacri ra'sihaa sida ay xaaraan uga tahay gabadha tinteeda inay tin kale ku xidhiirido oo aan soo ogaanay gabadha inaan la ogolayn tinteeda inay tin kale ku xidhiirido yaxrumu calayhaa xalqu shacri ra'sihaa waxaa xaaraan ka ah gabadha madaxeeda tinta inay ka xiirto bikayri daruura haddaan daruura ku qaban daruuro haddaysan ku qaban oo hadda masalan nabara madaxii ku dhacay madaxii markuu nabarkii ku dhacayo dhaktarkii la geeyo waxaa la rabaa nabarkan in la toro waxaa loo baahan baahanya marka meesha in la xiiroo la baneeyo markaasoo kale waa daruuro waa la xiirayaa si nabarkii loo tolo meeshaan la rabaa in la qalo meeshii haddii la doonayo madaxa meel ka mida ah in la qalo tintii waa in la xiiraa marka haddii daruuro timaado waa la xiirayaa laakiin haddaan daruuro imaanin ma bannaana gabadha tinteeda inay xiirto uma bannaana